wuxuu yidhi ina cali warsame almar'u laa yamshi waxda qofku keligii ma socon karo waxaynu leenahay qofku keligii ma socon karo runtaa weeyaano keligii ma socon karee ha la socdo salafiyiinta cid kale yuu la soconin oo aanu raacin haddaad leedahay cid kale ha raacana daliil baa lagaa rabaa saanu akhrinay hadalladii culimmada aayaadkii axaadiistiiba mhm, waxay leenahay akhri bal wax hadal looma baahna inshaaiya oo laska ariyo sidan w kana shabahan kana shabahan tiibay la walaaltay tanay la walaaltay taa looma baahna hadal inshaaiya lama rabo jamaacatictisaamna waxay ku aanbaxday inay iska dhurmaan uun way iska dhurmayaan uun xishoon maayaan xitaa ilaahay subxaana wataala hadday ka baqan waayeen inay dad ka xishoodaan bay ahayn maa yastaxyuun tanay la walaaltay tanay siitay tanay shabahdaa isagiibaa dib isu radiyey isagiibaa kusoo noqday wuxuu yidhi alcilmaaniyuuna munadamuuna alcilmaaniyuuna saasuu dhig hadalka waa la dhegeysan doonaa shanta minid hadalkiisana waa la maqli doonaa alcilmaaniyuuna munadamuuna waxaan leeyahay jamaacat lictisaamay luqadii carabiga haddaydaan baranayno jaahil ka tihiin maxaa salafiyiintu markay idin barayaan aad uga baran weydaan cabdiraxmaan dheere miyaanu saaxiibkiin u dhigin beri hore maxaadaradiiuu ku radiyey saaxiibu taswiir shabcaan markuu yidhi alcilmaaniyuuna ama alcilmaaniyiina miyaanu cabdiraxmaan dheer idinku odhanin waar cilmaaniyiinta cilmi baa loo nisbeeyeye alcalmaaniyuuna dhaha ama iska aamusa dadkan cilmiga loo nisbeeyey isagoo halkay joogaan waa kuwey almaaniyiin bifatxi lcayn mar horuu cabdiraxmaan dheer u dhegay walaakina qawmii laa yatacalamuun laakiin qoomqoomkay tolkay wax baran maayaan mar horaa la baray dhowr sannadood ka hor buu cabdiraxmaan dheeri baray waxaan leenahay waa luqadda carabiga barta ama dadka idin baraya idin nasteexaynaya dhegaysta walaakin laa tuxibuuna annaasixiin cidda idiin nasteexaysa ma jeclidin kadib markuu intaa sheegay baa wuxuu yidhi haddaynu maanta eegno jamaacaadka jira jamaacatictisaam baa xaqa ugu dhow buu yidhi laakiin qolada ugu yara macquulsan hadda ugu munaasibsan waa jamaacatictisaam bilkitaabi wasunna iyaga xaq ku taagan ma odhan ilaahay baa carabkiisa ka duwayade inuuna xaq ku taagan yihin rasuulka calayh salaatu wasalaam nimanka quraysh baa isdhi caaya rasuulko markay caayeen waxay yidhaahdeen mudamaman abaynaa wa diinahu casaynaa wa amrahu qalayna hadal saasoo kalea ah. gabadhaaba ilah baa laga soo raray markaa rasuulku wuxuu yidhi alayh isalaatu wasalaam alaa tacjabuuna kayfa yasrifu allaahu canii shatma qurayshin yasubuuna mudamaman waana muxamed miyaydaan ka yaabin buu rasuulku yidhi alayh isalaatu wasalaam siduu ilaahay iiga leexinaya cayda quraysh mudamman bay caayan ana muxamed baanay maasha allah muu odhan xaq bay ku taagayin wuxuu yidhi jamaacatu lictisaam baa xaqa ugu dhow bal hadda qodobada ku horreeyaenu egno marka ugu horeysa wuxuu yidhi asal waxa waa dadka in loo intisaabo ahlu sunni waa kow hadda isagu saasuu yidhi afkiisuu ka yidhi asalku waxa weeye aynu isku waafaqsannahay qofku inuu u nisbo sheegto madhabu ahli sunnati waljamaca madhab salaf asaalix ahlu lfirqati annaajiya alطaa'ifatu almansuura asxaabu alxadiid afkaagoo ku xidhan ku furin allagooba la yidhaha ninba wuxuu soo qaatay baa la yidhi istibraar dabeete naqas buu ka buuxiyey markuu istibraarkii naqas ka buuxiyey ayuu aayar xidhay xoog muu xidhine wuxuu isyidhi naqaskaa badda ku dabaalo badda markuu yar socday buu naqasii ka baxay midbaa wuxuu ku yidhi yadaaka awkataa oo fuuka nafakh labadaada gacmood baa xidhay wikaa ku sameeyey wa nafakh afkaagamaad ka fuuftay adus <laughs> eersa cid kala eersan soomaalida waxay afkaaga ku xidhan kufneel gooba la dhahdaa markii hore wuxuu yidhi asal waxa uu ah ummaddu inay u intisaabaan salafkii afkiisuu qodob koobaad bal dhagaysta hadalkiisa markii labaad haddana wuxuu raaciyey taxaawiyadana anagu waa idiin dhignaadee taxaawiyada iyo wasiitiyada iyo kutubtii ahlusunnaha waa wada waa laydin dhigaa markaa maadaamuu salafkii ay sax yihiin salafkii rabaa inuu isku duugo salafuna beri bay ka yihin kutubtiibuu soo qaatay ahlusunna sida ibnu taymiya oo kale waasitiyadiisa haddana wuxuu yidhi waajib ma aha inaad cid intisaabtaan maanta waajibkuguma aha koox mucayana inaad u nisbo sheegato waajibkuguma aha haye oo ummadda asal maxaa u ah inay intisaabaan ahlu sunne oo intisaabkii ahlusunne muxuu yidhi waa waajib haddana muxuu yidhi waajib maaha dee isma qabateen len sheekhow alif wax buu iyo alif waxba ma laha isma qabato ninbaa meel higaan lagu dhigayuu yimid markaasaa lagu yidhi alif wax male alif wax male alif wax maale baa lagu yidhi midba male alif waaye buu yidhi waxaa lagu yidhi haddana alif la kordhabay ma aqbalaya buu yidhi soo tahayd alif wax male walaif alif loo yeele wuxuu yidhi alif maadaama cidba waajiba in loo intisaabo xaqiiba aanu caddaynba qofku keligii miyuu soconaya waa maya haye qofku wuu dhegaysanaya dee qofku keligii socon maayo keligii socon maayo haye maxaa dhacay gaaladu hadda waa munadam cilmaaniyiinta iyo mulxidiintu waa nidaamsan yihiin gaaladu soo ma socdaan iyagoo jabacaad ahaa soo gaalada aan ku dayna buu ku cilmaaniyiinta iyo gaaladu wuu dhigaystay waa hadal cilmaaniyiin bifadl bikasri alcayn oo su'aalka u dhigay gaaladu hadda waa munadam cilmaaniyiinta iyo mulxidiintu waa nidaamsan yihiin cilmaaniyiintu waa munadamiin iyo gaaladuba haye aynu ku dayana haddaba iyagoo dariiqooda aynu marno gaaladii cilmaaniyiinta aynu ku dayano haye aynu munadamiin noqono isagu saas u jeedaa dib inay cilmaaniyiintu ku diiday salafkii waa kan khilaafeen kadib wuxuu yidhi haddaad ugu tiraayaan u intisaabaa jamaacada ugu dhow xaqa maanta waa ictisaamka dhegaysta laakiin qolada ugu yara macquulsan hadda ugu munaasibsan waa jamaacatu lictisaam bilkitaabi wasunna jamaacada maanta xaqa ugu dhow waa ictisaamka waa bashar buu haddana raaciyey bal dhegaysta waayo waa bashar sida qofka keliga ah khata iyo sax uu yeelanayo bay jamaacaduna u yeelanaysa war xaggeed ka silan tahay weylen xasan caliyow xaggey wax kaasii yihiin sideed u odhan kartaa cid baa loo intisaabayaa xaq bay ugu dhowyiin marka koowaad adoon xaqiiba u sugayn waa ta kale haddana maxaa isku xunay jamaacatul-ictisaam ile manhajkay ku sugantahay iyo caqiidaday ku sugantaha dadka ugu yeedhaysaa waa bashar ma waxaad leedahay jamaacatul ashkhaastooda cismaan laangale iyo walcali warsame dabagalaad leedahay miya ashkhaastaas dabagala oo jamaacadu ashkhaastaasaad leedahay miya mise waxaad leedahay caqiidadooda iyo manhajkooda qaata bal noo kala saar keebaad labada noogu yeedhisaa ma waxaad noogu yeedhaysaa cismaan laangale cali warsame iyo munkhaniqdii muuqudeen dabagalno mise waxaad noogu yeedhaysaa horta manhajkooda iyo caqiidadooda haddaad tidhaahdo nimankaasuun eegtoo dabagala waxaanu ku leenahay nimankaasi caqaa'id khaldan bay leeyihin kuu tirin doonno ma dabageli karno haddaad leedahay manhajkooda raacana waxaanu ku manhajkani waa manhaj baatilo mubtadaca oo mukhtaraca ma raaci karno wax mubtadacana markaasaynu raacayna jawaabta labadaa jawaabod bayn siinayna waxaa kaloo aynu leenahay jamaacat lictisaam baa tiri waa aqrabu tawaa'if ila waa saad tiri iyaga xaqa maanta ugu soo dhow dee xaqii kuma taagnan ku leenahay way ugu dhow dhow yihiin xaqii ayaad leedahaye annagoo kule xaq buu ma dhowaa hadduu xaday xaqay ugu dhow yihiin laakiin xaqii kuma taagna waxaanu kuleenahay haddaba waar dadka kuwaad leeday xaqay ugu dhowyin ha ugu yeedhine kuwa xaqiiba ku taagan ugu yeedh mise waxaad aaminsantay xaqiinu qarsoonyihin laba garanba ma waxay aaminsantay rasuulku sal allahu alay wasalam xadiidkuu yidhi walaa tazaalu taa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaqi inay ku muuqdaan ku sarreeyaan mar kasta xaqa laa yaduruhu man khadalahum walaa man khaalafahum xataa yaati amrullah waxaad aaminsantahay rasuulku sal allahu alay wasalam xadiidka inaanu odhan ma waxaad aaminsantahay xadiidkaasi inuu baaqday ma waxaad aaminsantahay maanta cid xaq ku suganba inaanu jirin oo markaa islaamnimada dadka ugu baaqaysaa maxay tay diintaada ugu yeedhaysaa maxay tay xaqiiba hadduu qarsoon yahi haddaad leedahay xaqiiba maanta lama oga ictisaamka xaqii ugu yar dhow yaa ku taagan xaqii markaa oo markaa duu maanta qof gaal islaa soo islaamu kuu imaado xasan caliyow oo kula islaamnimadan gelayaa ma waxaad odhansaa islaamnimadu waa diin xaqoo saxa ah, gal diinta islaamka mise waxaad odhansaa islaamnimada maanta xaqa uya dhow ilaan cidda loo intisaabaya waa islaamkii xaqa ahaa dadka wax kale ugu yeedhi maysid ma waar diinta islaamka ee xaqa ciddaasaa ku sugan ictisaamkuna xaqa iyaguna ugu ya dhowyiine iyagana iyo raaraaca laakiin xaqa ku sugnaadana ma waxaadna leedahay xaqii la ogaa alkitaab wsunatu wamaa kaana calayhi salaf lumma ayaadna leedahay kuwaasaa ugu yadhow maa lakum kayfa taxkumuun waxaynu leenahay horta marka ugu horaysa in yar iga raali ahaada waxaan isbarbar dhigayaa bal inaan tacriifiyo ahlu sunne ama asalafu saalix caqiidadoodii iyo salafiyiinta in yaroo kooban kadibna ictisaamka in yaroo koobanaan sheego bas antaa kaga gudbo kadibna aan sii gudagal naqdintiisa iyo naqdinta aabbihii y dee markaan lay naqdinta aabbihii <laughs> ma jeedin aaya waxaan ujeedaa aabbihii waan radinaya isku meel baan radinaya labadoodaba <laughs> saad ku harataan majliska ciwaankiisa ama muxaadaraad ku harataan ciwaankeeda wuxuu yidhi shaikhulislaam ibnu taymiya waladii yanbagii linnaasi an yactaaduu itibaaca salafi على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم خير القرون وخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى وهدي خير القرون إلى ما هو دونه wuxuu yidhi shaykhulislaam ibnu taymiya waxaa la gudboon dadka inay caado ka dhigtaan raacitaanka selafka ay raacayaan wixii ay ku sugnaayeen wakhtigii rasuulka calayh salaatu wasalaam waayo qarniga ugu khayrka badnaa weeyi waxa ugu khayr badan hadalna hadalka ilaahay hanuunna waxa ugu hanuun badan hanuunka muxamed calayhi salaatu wasalaam qofna ka leexan maayo hanuunkii nebi muxamed iyo hanuunka kii ugu khayr badnaa dadka u leexan maayo hanuun ka sokeeya de ilaa man safiha nafsah majmuuc alfataawa mujaladka hoose mada saddex boqol iyo shan iyo toddobaatan waxaa kaloo mar kale uu yidhi shaykhu ibnu taymiya waalkhayru kullu lkhayri fi itibaaci salafi saalixi والاستكثار من معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه فيه والاعتصام بحبل الله وملازمة ما يدعو إلى الجماعة والألفة ومجانبة ما يدعو إلى الخلاف والفرقة إلا أن يكون أمرا بينا قد أمر الله ورسوله فيه بأمر من المجانبة فعلى الرأس والعين وحول الشيخ الإسلام ابن تيمية وحا خير أوردمي وكتشرا دمانتي raacitaanka la raacayo salafka iyo in la farabadsado barashada la baranaya xadiidka rasuulka iyo in fiqhi loo yeesho oo la fahmo iyo in lagu dhigo xadhigga ilaahay iyo in la laazimo wixii jamaacada u yeelaya muslimiintu inay kulmaan iyo inay walaalo noqdaan iyo in laga dheeraado wax kastoo inay iskhilaafaan oy kala tagaan u yeelaya sida ictisaamka iyo tabliiqiyo in laga dheeraado weeyaan buu yidhi sheekhulislaam taymi inay yihiin mooyaane waxaa lagaga tegaya dadka lagu fogeynayaa arin ama lagu kala kaxaynayaa arin ilaahay uu faray ama rasuulku uu faray calayhi salaatu wasalaam in lagu kala tago taasina waa cala ra'si walcayn ciddii caqiide kuu khilaafsoo iskaga tegaysaa dee laakiin masaa-isha fiqiga wixii la mid ah wuxuu yidhi وأما إذا اشتبه الأمر هل هذا القول أو الفعل مما يعاقب صاحبه عليه أو ما لا يعاقب فالواجب ترك العقوبة wuxuu yidhi haddii ay iska dheh gasho qofka hadalkana ma ficilkani ma qofka wixii lagu ciqaabaya mise wixii aan lagu ciqaabayn waajib waxa ah buu yidhi in cuqubada la iska daayo oo aan lagu ciqaabin majmuuc alfataawa mujalladka lixaad safxadda shan boqol iyo shan ibnu asiir wuxuu tilmaamay salafka kelmadda asalaf ama salaf siin iyo laam iyo fa wuxuu yidhi man taqadamahu bilmowti min aabaa'ihi wa dawi qaraabatihi ciddii mowdka ugu horraysay aabbayaashii qaraabihiisii dadkiisii hore salaf labuhi qofka salafka wuxuu yidhi ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح سيدا وقيد واحد لغو مقعابي قيبتي ولا سلف الصالح غريب الحديث من جدك أصف حدا صدح بقولي استقاشر إصطلاحا وعلماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وإنيقى خنيفة ودودي هدبه سلفي وأيو من اعتصامي بها وتبليقي والسلفي وأيو قال السمعاني رحمه الله السلفي نسبة إلى السلف وانتحال alansaab mujaladka saddexaad safxadda laba boqol iyo saddex iyo toddobaatan imaamu dahabi wuxuu yihi isna raximah allah asalafiyu huwa man kaana calaa madhabi salaf salafigu waa ka ku sugan madhabkii salafka siyaru calaami nubala mujaladka lixaad safxadda koob iyo labaatan intaasay ka gudbaynaa salafku waa cidda salafi waa cidda ku sugan dariiqii salafka cidda ku sugan dariiqii itisaamka itisaam baa lahdaa cidda ku sugan dariiqa tabliiqa tabliiqi baa lahdaa salafiguna wuu ka duwan yahay isagu darajo sare u mhm. cidda salafiyiinta salafku abtirsata laga daadifayn maayo qof kastoo salafiyiinta abtirsado la salafi baan la oran maayo matiida aamus qofka salafi baan ilaahay dariiqii salafka uu nisba sheegtay muujista khayr waynu ka aqbali ki khayr muujista qarsadana waa alxamdulillah khayr muuqati qarsoonimo ugu sugan kii khayr muujistay xumaan qarsadana inagu xumayn ka aqbalna waxa muujistay waxa leen salafi baatay wa haduu salafiyo de dariiqii salafka uu maray intayna muuqatay inaga muuqatay inagu xukumayna laakiin tabliiqi haduu la salafi baanay tabliiqi weeye salafi baanay buu kuma ka aqbalaysaa may <laughs> taasiyadu kuma jirta meesha xasan cali warsami waa nin ictisaamiya salafi baanay buu kuleeymaad ka aqbalaysaa maya isma qabanaysan leeydi mid kaliya laga ogoliyay qofka waa ta kale ee qofku aabbaan aabiyahayn mu abtirsan karaa dee caqiide inuu abtidsan karo madaha waa silantaye kuwa kalataa lagu odhanay waa loo sheegaya shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu radinayey alciz ibnu cabdisalaam mujaladka afraadna in fara badan buu ku naqdiyaa oo dee mutasawif buu ahaa ibnu cabdisalaam kuwa xisbiyiintu laakiin dee waxay buunbuuniyaan alciz ibnu cabdisalaam bay aada u buunbuuniyaan suufi buu ahaa wuxuu yidhi shaykhulislaam ibnu taymiya isagoo radinaya alciz ibnu cabdisalaam wa ama qowlu man qaala إن الحشوية على ضربين أحدهما لا يتحاشى من الحشو والتشبيه والتجسيم والآخر تستر بمذهب السلف ومذهب السلف إنما هو التوحيد والتنزيه دون التشبيه والتجزيم وكذا جميع المبتدعة يزعمون هذا فيهم كما قال القائل وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك إذن عبد السلام سوى شيء وحيري وأما قول من قال hadalka kii yidhi miyaa xashawiyadu waa laba qaybood ahlu sunnihi xashawiye ku sheegeen waa sidanuu kala jadiidiyelayo kale mid aan xashwiga iska daynayn tajsiimkai tashbiiha iyo mid ku asturanaya madhabka salafka wuxuu yidhi madhabka salafkuna waa tawxiid iyo tansiih iyadoo tashbiih iyo tajsiim aan lagu darin ahlulbidacuna dhammaantood saasay sheeganayaanoo salafkiina raacayaan bay sheeganayaan buu yidhi siduu kii yidhiba yidhi mid kastaa wuxuu sheeganayaa laylo inuu la xidhiidho laylo uma qirsana arrintaas wuxuu yidhi sheikhulislaam timi isagoo hadalkaa naqdinaya فهذا الكلام فيه حق وباطل هذا الكن حسن عبد السلام يجري حق يا باطل بوس كل احتيابولي إلى أن قال إلى أولي تيمية alwajhu aali laba weji kusoo jawaab hadalkaa dheeraanaya alwajhu aali wejiga saddexaad qowluu hadalkuu yidhi walaakharu yatasataru bimadhabi salafi ka kalena wuxuu isku asturayaa madhabka salafka in aradta bitasaturi istikfaaa bimadhabi salafi haddaad u jeedo tasaturka in la qariyo madhabka salafkoo lala dhuunto fa waxaa la odhanayaa laysa madhabu salafi maa yutasataru bihi ila fii bilaadi ahli bidac madhabka salafku mid lala dhunto maaha waa wadamada ahlulbidacu xooga ay ku leeyihin mooyaane milu bilaadi araafidati waalkhawaariji wadamaday raafida iyo khawaarijtu ku badayin madhabka salafka qofka haystaa wuu is-asturaa faina almu'mina almustadcafa hunaaka qad yaktumu iimaanahu wastinaanahu qofka mu'minkee la daciifsanaya halkaa wuxuu qarin karaa iimaankiisiiyo sunanimadiisuu qarsan karaa buuri shekhu islam ibnu taymiya kamaa katama mu'minu aali fircawna iimaana siduu u qariyey kii mu'minkii reer aali fircawn iimaankiisa وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وكما كان كثير من المؤمنين يكتم إيمانه يسد يهايان قار فربضان المؤمنين تكمل وقت جيم بكوشي داي قار إيمان كوضا قرية حين كانوا في دار الحرب وقت يكسقنا دار دقال فإن كان هؤلاء في بلد أنت لك فيه سلطان وقد تستروا بمذهب سلف فقد ذممت نفسك ويقول الشيخ الإسلام تبعيسنا عبد السلام هذي كوا إسقرية مذهب السلف كقرصدية بقضي أي كتشرين أما أي تشوغين ودن أذوه أد أود كل هذي مذهب كي سلف كان أي قريين يقول السلاح صدقي هذيك كاقبان أو مذهب كي سلف كهذيك أي كاقبقنيان نفط هذا اللي عيسيبون هذا سعيديمك ألا فشل مي إلى على ورسمته كسقين كلويان قال وحول الشيخ الإسلام ابن تيمية حيث كنت من طائفة يتستر مذهب السلف عندهم حلك هذا هيد مد كمد كوحس مذهب السلف كلا قريو وإن كنت من المستضعفين المستطيرين بذمه السلف فلا معنى لذم نفسك هذي هذا هيد مستضعفين مذهب السلف كقرصدينا نفط هذا هذا العين بوردي لأن سلف من اسكوت بقرصتيو وحاتي قفل البدع كعرية منا هي طهرو يسقوا هيس وإن لم تكن منهم ولا من الملأ فلا وجه لذم قوم بلفظ سطر هذي أنا ذهين كوة إسقرية iyo kuwa la iska qariyo midna aanan ahayn dee inaad dhaleecayso ciddii is asturta isqarisay inaad cid dhaleecaysood ku dhaleecayso lafdiga tasatur maaha buu ihi sheekhu wain aradta bitasaturi haddaad tasaturka ula jeedid أنهم يثنون به ويتقون به غيرهم ويتظاهرون به حتى إذا خوطب أحدهم قال أنا على مذهب السلف وهذا الذي أراده هذا ذو جيدو إنه يكون شقيسان يانو أي سيقرن يان عدان يقا هين ويموتي سنة مذهب السلف كيني هايستان سيدة حسن علي وكله ومر كمية كمية لنا هدلو وأرنا والله أنه السلف كمذهب كوي من كستو غني توجه هذا نواتاني هذا تاو ina cali warsame mutanaaqib fulaya weeyaan fulay xasan cali burco markuu joogo dhallinyare salafiyiinta markuu u tagana wuxuu odhanayaa wallaahi anuu madhabkii salafkan ku sugana salafi baan ahay jamaacada ictisaamkana kama tirsani ee wuxuun baanan ku yar qanacsanayn tabdiica uu sheekh cabdilkariim tabdiiciye ictisaamka ayuun baanan ku yar qanacsanayne laakiin wallaahi anuu salafi baan iska ahay hadhow markuu goorama tagana garaankama ku miise wuxuu leeyahy jadiidyada iska ilaaliya waa sidana waa sidane haddana wuxuu is odhanaya malabud caal kuu qabsano wuxuu ku leeyahy laakiin jadiidyada xagga cilmiga waa isku mid baynu ka nahay <laughs> allahuma istacaanu calayhi tuklaan falaa xawla walaa quwata ila billah madhabkii salafku isku asturayaa marka la qabto odhanaya ana calaa madhabi salaf wuxuu yidhi tuujeedana waa taase sayuqaalu waxaa la odhanaya laa cayba calaa man adhara madhab salafi hadda ina cali warsame isaga ceeb way saarantay isagu jamaacat islaam buu nisba sheegtay maalmihii hore oran jiray madhabka salafkana islaamka uu ka beri ahaa dee maalmaha ficil ahaan maahe qowl ahaan buu ka beri ahaaye maalmaha waxaynu odhan karaynay dee iska daaya maadaamuu salafi sheegtay wuxuu doonaha qarsade laakiin maanta uu muujisto uu soo banbaxayo lama odhan karo dee madhabkii salaf uu intisaabay daahiran ka aqbalno daahiran oo baatinan wuu fadaroobay ظaahiran wa baatinan wuu khalkhalay wadaadku jamacat alislaam buu nisbe sheegtay iyagaaba xaq u taagan buuhiye xaqa ugu dhow فيقال وحل أورانيا أبو يدي لا عيب على من أظهر مذهب السلفي وانتصب إليه واعتزى إليه بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا وحول الشيخ الإسلام ابن تيمية حديث سدا ويوم موجستو أيبكم مصدق نقفكم من يبسلكم موجستا أيو نسبة شيكت أيو كفانا واجب وحا إلا أقبله سلف كمذهب كود حق ما باطل وما نقضه فإن كان موافقا له باطنا وظاهرا فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق ظاهرا وباطنا هدي يهمد وافقسا موقتي قرسوني waxaa la dejinayaa muuminiintu halkay degayeen oo xaqay ku sugan yihiin muuqatiyo qarsooni wain kaana muwaafiqan lahu fi aahiri faqad duuna albaطini fahuwa bimansilati munaafiq فتقبل منه علانيته وتوكل صيدته إلى الله فإنا لم نؤمن أن ننقي قلوب الناس ولا نشق بطونهم وحول الشيخ الإسلام ابن تيمية هدو موجسنا يو قرسنا يوحك له منافقين تملمدي انت موقتين وكأقبلي انت قرسونا إله بينو تنصارا لأنه مفرن قلبين بعد بعد إيهين على الله دلاعنه مدقونا فتاوى مجلدك afraad safxadda boqol iyo sagaal iyo afartan waxaynu leenahay oo kale qof kasta oo dariiqa salafka ka jeedsada uu iska horiya daba imaantaa sida xasan cali qaala shaykhu lislaam ibnu taymiya fakulu man acrada can ariiqati salafiyati sharciyati ilaahiyati فإنه لا بد أن يضل ويتناقض ويبقى في الجهل المركب أو البسيط وحول شيخ الإسلام ابن تيمية متكستو كتشيتدا وضد السلف كشرعي إلهي سودتشي لغو مارمان وحوا إنو الله إسكهور يدبا يمادو جاهل نمو إسسارا أما يرغو كباقي نقضو دريق مجلد كسد حسن حتى سيديتنا طريق السلف هو طريق صحبة وحول شيخ الإسلام ابن تيمية ولهذا يقال هذا أمثل wayuqaalu liariiqati salafiyati aariiqat lmula waxaa la yidhaha bu ihi shaygaasaa fiican dariiqada salafkana waxaa la ui waa dariiqat lmula haddaad maqashaa dariiqat lmula waa dariiqatu salafiya mujaladka tobnaad safxadda sagaal iyo sagaashan buu hadalkaa ku yihi shaykhulislaam ibnu taymiya raximah llah dariiqada salafiyadu waa alfitra fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha wuxuu ihi shaikhu lislaam ibnu taymiya raximah llah isagoo radinaya qaar ahlulbidaca waidaa naadartum ikhwaanakum almuslimiin aladiina qaaluu bimuqtada nusuusi alilaahiyati waariiqati asalafiyati wa fitrat allahi alatii fatara cibaadahu calayha wuxuu yidhi haddaad la doodaan walaaladiina muslimiinta ah kuwaasoo yidhi waxay keensanaysay nusuusta ilaahiga iyo dariiqada salafiyada ah iyo fitradii ilaahay addoomihiisa uu ku abuuray dariga mujaladka laba safxadda laba boqol iyo sagaaliyo konton salafiyiinta iyo caqiidadoodii waxay ku baaqayaan caqliga saxda xataa khilaafi maayan suu shekhu islam ibn taymiya yidhi waclam annahu laysa fi lcaqli sariixi walaa fii shay min alcaqli saxiixi maa yuujibu mukhaalafata ariiqi salafiyati aslaa wuxuu yidhi waxaad ogaataa caqliga saxda ah iyo nuquusha saxda ah kuma jiraan wax khilaafaya dariiqa salafka asalba mujaladka shanaad safxadda toddobiyo labaad dariiqa salafka in la raaco waa mid waajiba horena waynu u soo cadaynay madhabka salafkuna madhab tanaaqud ku jira maaha maadaamuu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam in la raaco weeyaan mas'ale kale haddii la isweydiiyo madhabka salafka sidee lagu garanaya talow ilan jamaacat lictisaam jamaaco mubtadica weey jamaacaad kalena waa ahlubidac halkaasaan iska fadhiya anugu hebel iyo hebel lama jecli sideen u garan kara madhabkii salafka wuxuu yidhi shaykhu lislaam ibnu taymiya ومن المعلوم أن مذهب السلف إنما يعرف بالنقل عنهم falyurjac fii dalika ila alaahaari almanquulati canhum wuxuu yidhi shaikhu lislaam ibnu taymiya waxaa la garanayaa madhabka salafka wuxun baa lagu garan karaa in la akhriyo wixii laga soo raray ha loo laabto buu yidhi aathaarta salafka laga soo raray ha loo laabto waxaa lagu garanaya manhaj salafka istijaal maxdiya ayaa lagu garanaya majmuucu fataawa wajiirka afraad safxadda boqol iyo koob ka taliya labiyo konton hadal aad u qiimo badan buu ku leeyay shaykhul islaam ibnu taymiya ha loo laabto wuu ka warramayo qaabka lagu garanay madhabka salafka mas'alada kale waxay tahay ahlu iyo salafiyiintu usuushay ka duulaan waxa ugu muhiimsan awalan atawxiid dadka muslimiinta in loogu baaqo tawxiidka ilaahay subxaana wa tacala inay keliyeeyaan tawxiid aluluhiya tawxiid alcibaada tawxiid alasmaa wasifaat tawxiid arububiya in tawxiidka laga dhiso waa usuusha ahlusunna ay ku baaqaan waxaa kaloo ka mid ah almutaabaca rasuulka in la raaco calayhi salaatu wasalaam arrimaha soo gudagelayana waxaa ka mid a ah marka ugu horaysaba dadka in ilaahay addooma looga dhigo tacbiidu nnaasi ila allahi caza wajal dadkay salafiyiintu ay ugu yeedhaan cibaadada ilaahay dadkay ugu baaqaan ilaahay cibaadadiisay u sheegaan sheekh iyo shariiftana uguma yeedhaan caqiidana uguma yeedhaanaan ahayn inay aaminaan ilaahay wuxuu yidhi aamina subxaanahu wa tacaala uguma baaqaan sheekh in la weyneeyo uguma baaqaan qabiil in la weyneeyo uguma baaqaan dal in la weyneeyo uguma baaqaan madaxweyne in la weyneeyo uguma baaqaan wasiir in la weyneeyo uguma baaqaan meel gaara in la fadhiistoon laga noqnoqon laga bixin ama masaajid hebel ama masaajid hebel baa salafiyiintu ka horraysan yihiin lama odhanayo amaa xisbiyiintu way ka duwan yihiin iyagu waxay ugu baaqayaan dadka in la raaco caqiidiyo manhaj khaldan waxay ugu baaqayaan in hebel iyo hebel lagu xidhmo haddaad hebel taabato weylaka masaajid masaajidda hargeysa ka midooda masu taqwan begenin dhallinyaro salafiyiin ahayn dacwa salafiyana wakhtigaas labadii kun iyo saddexdii iyo labadii kun iyo labadiiyo kowdii iyo waxoogaa dadku way barbaranayeenoo cilmiguba waxoogaa wuu iska koobnaa ayuu leeyihin dadku salafiyado qaar baa waxay haysteen madhabkii salafkanu muujinnay dadkanu ugu baaqnay waa taqwiya hareeraheeda eh. muxuuadkasoo geli jiray makiya hareeraheeda taqwiya hareeraheeda markaanu dacwaddii ugu baaqnay masaajikan joognee taqwa waxa mas-uul ka ahaa wadaad la yidhaahdo cumaan cali xuseen ama isbaanlaangale wadaadkii markuu arkay dhallinyaradii salafiyiintaha ee deganaa masaajidku inay ka hoos baxeen markii ugu horraysay wuxuu isku dayey maslaxad wuxuu gudagalay inuu horta ka weegaarto maslaxadu ugu baaqbaaqo qaarkood oo talawyaa ka mid a ah. fikiryaha idinla hadlayaa ka mid a ah. intuu aniga lugihiisa igu mid cismaanlaangaleba wuxuu igu yidhi masaajidka taqwan imaamkaaga dhigaya un kuu dhiibayaa haddaad ka tanaasusho waxaan isku khilaafsan nahay masaaisha caqiidadii waxaan isku inaa ka hadlin buui mustaqun imaam kaaga dhigaya waxaan ku idhi isla caawada safar baan ka soo galo ma hadli karo se beri salaada subax adigiyo jamaacadaadaba dhisbaan waan kuradinaya la socon ku idhi waa la ogaa waa la wada fadhiyey masjid taqwa salaadii subax baan ka kacay kabaa'iru dunuub baan ka hadlay waxaan ku soo daray jamaacatu ictisaam in loo intisaabaa inay kabaa'iru dunuub ka mid tahay waxaanan sheegay adiladeedii mid kaca mid mikrofoonka iga baktiiya iyo mid sameecadda hoos istaago u qaadin waaye u qaybsameen waa labadii kun iyo dheeraad weeye wakhtigan sheegaya waxaa haddana la isku dayay xagga kale in laga soo wareego maslaxadoo la yidhaahdo barbal kharasa loo dhiibo wadaadada qaar ka mid a ah. oo yaa ka mida ah wadaadada dee kama wada mas-uulihiye sakari laftiisa ka mid a ah. cabdulqaadir nin la yidhaahdo oo selis maanajarka daabshiil ah ma odhan cabdiqaadir hebel hebel baa lama aqaanay sadexane ayaa waxaa dhacday maalin maalmaha ka mida ah jiica agtiisaan ku soo maray isagoo gaadhigu ka xunyey waan caawiyo gaadhigiibaa ninkaan soo maray dee oday baanu arkayey iska tabaalaysan waan caawiyo gaadhigii baan u sameeyey wuxuu yidhi tilefoonkaaga ii qor telefoon buu ii soo diray maalin khamiisa halkaan isugu nimaadna buu yidhi fooqa daabshiila udhow jaalka fooqii baan ugu tegey su-aali u weydiiye dhowla guri miyaad ku leedahay hargeysa may baan ku idhi reer miyaad leedahay buu idhi hadda may baan ku idhi wax shaqaa miyaad qabataa dacwaddaasaan yar walaalaanku haddama shaqeeyo gabadhaa doontana in laguu dhisayo biilna in laguu qorayo haye waaba khayr bade maasha allah haddii qof aad caawisay uu gurina iskaga kaa dhiso uu gabadhna kuu guuriyo maalna uu ku siiyo biila dee maxaa kaa maqan waa alxamdulilah jasaaka allahu khayra maa idhi wuxuu idhi laakiin hee laakiin sheekh cismaan cali xuseen ma taqaanaa haa maxamed cali geedina ma taqaanaa haa labadaa nin baynu la kulmaynaa buui markaynu la kulmayno kadib ayaan wax walba ku seexaya gacantaan lacagtii kugu haya wallaahi aladii laa ilaaha illaa huwa falyajhaduu waxaan ku idhi koldii cismaan laangalidin dhex socdo shaqo kumelihi baan ku idhi beri baan ka ahay waan ka soo degay maalin maalmaha ka midoon odaygii meel kale ku arko nin salafiyan qisadaa uga dhacay wuxuu yidhi cabdulqaadir wuxuu ka shaqeeyaaba nimanka salafiyiinta dhallinyarada ah inuu maal ugu ballanqaado ama maal uu siiyo oo uu daawada ka shakigeliyo haddaad aragta isodhan maysid alif kala saaraya ninkaasi waxa dhacday aniga iyo maxamed siiyo wey wada soconno maalin ayaa waxaanu tagnay ambasador waxaanu ku aragnay aadan sunne labadii kun iyo koob iyo tobankeed maalmuhu yar ladnaa intaanu dee xisibnimada caddaysan maalmuhu aadan sunne yar ladnaa madaa sunna xal kari loogu way ku ficneedeen ayaa waxaan ku arkay isagoo odaygaa la socdo ambasdoo dhex lugaynaya waxaan ku idhi waa ninkaasi saasuu igu yidhiye madaa odaygana saasuu wada oo bal caawa intoogna han digno masaajidka farxina u dhow stadiumkan ku tukanay aadan sunne darsi buu dhigaya waanu dhegaysanay waa maalmihii la hayay aadan sunne markii uu dhammeeyey darsigii ayaanu ku nidhi gaarigan soo fuulan israacayna isaga wadkiisii waanu soo qaadnay gurigiisaanu geynay markii gurigiisaanu nimid maxamed siiwey waxaana siriyaanu arkin in la tacyiirinayo waxaan kuri maxamed gaariga u dhex keligii ma la hadlay waxaan kuri war odaygaas sidaa isaas ugu yidhiye inuu ah, hawl kale ku waday oo macquule hadduu arrintaa ku waday waar iska ilaali wuxuu igu yidhi aadan sunne zakariyo adigu waa dacasowday buu yidhi anigu nacasoobi maayo intan adduunka ka qaado adduun igu yeedhaye ayaan salafiyaydana wadanaya waxaan ku idhi qofku markuu maalku siiyo ee diintaadana bedel uu u rabo afwaxway xishood maalin unbaa laga yaabaa inaad u dabacde eh, ood u tixintiixde eh, waar ninkaa ka beri noqon kuuioo iska eli waad diiday aadan sunne aadan sunne maxay ka maraysaa inuu sunno ka dhigo duruus inuu taqwo ka dhigo duruus inuu muxaadaro ka galo masjidka lahaahdo masjidu nuur masjid nuur inuu muxaadarooyin ka dhiguu fadhiisto iyo inuu salafiyadii uu dhisayey oo maanta idhaahdo dibbaanu qaadanayo burburinaya falaa xawla walaa quwata illa billah dadka ilaahay addooma looga dhigo oon lagu xidhaa ashkhaas laguma xidho islaamnagara marka intii socon weydaan ku noqona qisadiisiiye haddana wuxuu gudagelay cadaawad inuu sameeyo waxa dhacday labadii kun iyo saddexdii iyo afartii duruusnan ka akhrii jiray shawaanicda muxaadaran maalin kala diyaarin jiray salaada soonka zakada xajka shaarica ku yaal taqwo mar baan ka akhrii jiray shaarica biriishka ku agyaala mar baan ka akhrii jiray waxaa dhacday habeen habeenada ka mida anigoo ku maqan dacwo shaaricdii ku taala biriijka agtiisa ayuu cismaanlaangada masud taqwo ka kacay markaasaa wuxuu yidhi inama yarba masaajidka igu haysta waa sidan anugu ii jeedi mowti ha laga rara masaajidka halkanaa la yaacay mid xasanuur la yidhaahdo de imika fitnoobo al-shabaab u galay iyo ciidan dhan baa cararay halkan hala qabto hala qabto odayaashii odayaasha masaajidku waa dad caqli ah waxay ku yidhaahdeen waar nimankan masaajidka aad ka raraysaan bal zakariya haddaynu soo qabanno masaajidkuu jaar la yahay isagaaba kaaga xaqle masaajidka maxaad ka heli masaajidka mid baad samayn kartaa baa lagu yidhi mikrofoonka masaajidka waa diidi kartaa laakiin masjidka waxba kama akhriyi karo oo ma fadhiisan karo taas kaamanu yeelin mahayn odayaasha odayaashu caqli bay leeyihin lama duubi karo lama duubsan karo maasha allah waa haddii xaqa loogu baaqo la fahansiiyo markaas awgeed waxaan leenahay dadka ilaahay lagu xulayaa diintiisa ayaa la baryaya waxa leeyahay waa rabbigiin caabuda subxaanahu wa tacaala ninkaas salafigii nin dhallinyaraa buu ka soo qabanaya waddada cilmi buu barayaa wuxuu leeyahy suuqa gal hadduu ku yidhaha sheekh hebel wuxuu ku leeyahy niwaanu sheekh ma yihi hee anagu arday baanay kula mid ah maasha allah salafiyiinta ka ugu sarreeya ilaa ka ugu hooseeya midna la odhan maayo qofku ilaa uu soo maro salafi noqon maayo oo ragga la ixtiraamo maanta ee salafiyiinta ka mid ah ee cilmiga lagu ixtiraamo cilmiga sheekh cabdulkariim xasan xoosh sheekh cabdulaahi xasan xaashi sheekh cabdulaahi sheekh xaashi ragga salafiyiintadda la ixtiraamo ee cilmiga lagu ixtiraamo cilmi baa lagu ixtiraamaa iyo deeda wayuwaqir kabiirana laguma ixtiraamo inay cid madaxu yihiin inay cid boosu yihiin iyo inay cid salafiyada ka saari karaan iyo inay cid qori karaan cidna ay soo gelin karaan cidna ay ka tuuri karaan looma ixtiraamo sida waxaa loo ixtiraamaa inay yihiin dad cilmi leh inay yihiin dad mashaayikh waa salafiyiinta hadday tahay da iyo hadday tahay cilmiba ayaa loo ixtiraamaya bas wax kale naguma laha waxay nugu leeyiin cilmigooda inaan wax ku caqdhawrno iyo da ahaan laakiin lama odhan karo war sheekh hebelow hebel baa ida dara soo qaboo dhingade ma odhan karo kaala warya jamaacada salafiyada soo kama midtiha waxay maxaad samaysteen ma odhan karo abadan bal qofkii bidca ku dhaca bidcadiisa isaga saartay isaga cidimay saarin hadda fiirso intuu sheekh cabdilkariim nin salafiyiinta ka mida u cadhooday ma odhan karo kaawana carabay la hadlina abadan anaa nicibe dee waa danahaagaa lagunaya sheekh danahaagaa necabtay annagu waanu jecelnahay da adigu necabtay hadduu laakiin keeno usuul ama furuuc ururtay oo ninkaasi uu ku dhacay waa facal ra'si wal cayn aqbalaya sidoo kale sheekh cabdullaahi barbaraawi ama cid kaloo salafiyiinta ka midi ninban daatayda u nacabi hadduu idhaahdo dee weligaaba waa lagu onaya ama necbo ama jeclow dawqaaga iyo jacaylkaaga nacaybkaagu annaga nima hogaamiyo laakiin jamaacada haddii maanta ismaallaangara wadhaa hebel laga fasliyo waa laga faslinaya sabab la weydiin maayo jamaacada haddii eh, ictisaamka wax yaraa khilaafsana la timaado waxaa lagu leeyay lacagtii waa lagaa gooyey lacagti maxaad iga goyseen waxaa lagu leeyay sawdii halkaa tegey maalin baa waxaa dhacday masjid taqwan xoogaa ka akhrisan jiro iska fadhfadhiyo duruus baan ku dhigan jiro khanaanad yar baan ku ahaa oo kutub igu jirto beetoweelada xasanuur la wuxuu arkay anoo nakhiil ku noqnoqonaya eeto u yeedhay xasanuur kaale sakariyow haye wuxuu igu yidhi niyow nimankan nakhiil jooga ee aad u tag tagto sida lay sheegay inaad iska daysaan fiican waxaan ku hi haye markaa maxaa dhacay wuxuu igu urdi waa xisbiyo badan weeya waa xisbiyo khatar weeye haye maxaa dhacay wuxuu ihi waa laba xisbi saan ku ihi haye xisbi waxaa laagu ihi axmediid ah, xisbi waxaa laagu ihi berberaawi marka labada xisbi weeyaan iyaga laftoodii baa laba xisbiya iska ilaali dee nin dhallinyaraaban ahaayo waxaan ku idhi insha allahu khayr bay noqon nin salafiyaan waraystay war waxaan ku idhi maxaa dhacay waxaa labada xisbi la sheegaya waa xisbi berberaawi maanu berberaawi ahayn shaksi halkaa joogo axmedna shaksi halkaa joogo labaduba salafiyiin baan ahayn mid waa salafiyiin buu yidhi haddaba maxay saa u yidhaahdeen ninkii baan ku soo noqday salaadii subaxee dambe asalaamu calaykum sheekh sakariyawi buu yidhi haye ma fiicantahay khayre dadka kelmadaas ugu harugsan mogti sheekh bay ku odhanayaan sheekh <laughs> kii u galo waa sheekh bay sheekh <laughs> haye sheekh sakariya fiicantahay nimankii ka warasoo kamaad harin waxaan ku idhi niyow anu sheekh berberaawi shaksi baan u aqaanaa axmediidna shaksi baan u aqaanaa salafiyaduna waa dacwad itibaacu kitaab wa sunnati waa kan calayhi salaf ulumma marka waxaan ku idhi jamaacadaada igu baaqi siiya adiguba isagii baan dabadabadan qabtay maalintii ugu dambeysay isagii jamaacadiisii waan dabageliyey khulaasadu waxay tahay hebel baa dadkii lagu xidhayaa hebelna haddii isaga la jecelo waayo lagu xidhmi waayo waylaka waa lagu wanjalayaa waa lagu soo xidhayaa waa lagula dagaalamayaa bud baa lagu soo qaadanaya waa lagu dilayaa haddaad ictisaamka aad ka hamaso wax ka tiraada waylaka maay rag fara badan maanta waad laayiin wakaa ku jira yakhaafuun sheekh cabdullaahi albarbaraawi xafidahu llah in fara badan buu naqdiyu ka digay waa ka diga waa naqdiyaa calanan ama maysuu ka naqdiya misaaji ka naqdiyo xisbiyiinta laf dhuun gashay buu ku noqday barbaraawi maalin buu yaro xanuunsado waxay ku soo qireen barbaraawi dhimay oo dhulkii nabadaya bay ku soo qireen websaydyadooda waxay ku soo qireen facebookyada cidda mutaabiciin wax xisbiyiinta oo dhan barbaraawadimiyo dhulkii nabadayga hadduu barbaraawi xataa dhinto wallee baqiya lakum maa yasuukum waxa idiin hadhay waxa idin murugo geliya hal milyan oo barbaraawi ala idinku soo saaraya oo idinku salladaya intaad bidca ku sugan tihiin inaad badbaadaan ha filanina rag iyo dumarba salafiintu waa idin diyaar maaha barbaraawi oo keliya rag iyo dumarba salafiintu waa idin diyaar dhufays bay ugu jiraan abaadiishiinna markaad baadil samaysaan eed baadil ku hadashaan waxay u ugaadhsanayaan sida shabeelku ugaadha u kale ay baadilkiina ugaadhsanayaan judbaba way qabanayaan sarifluhu lacagta faalsadaa siduu u u qabto ayay salafiyiintu bidcada u eegaan oo ay u bartaan oo u gartaan markaasay qabanayaan intaas oo bidco waa qalad khad ku dhex khalad ku dhex dar ama sax ku dhex dar amaba dil u raadiyo waxaa kaloo soo gudagelaya iblaaqu alxaqi ila alkhalqi dadka in xaq la gaarsiiyo wax kale aan la samaynin waxa soo gudagelaya iqaamatu alxujja in dadka xujada lagu ogo waxa soo gudagelaya alcawdatu ila alamri alawal arintii hore dadka in loo celiyo waxa soo gudagelaya islaaxu albilaadi walcibaad dadka iyo wadanka in la hagaajiyo asbaabbay taasina ku qumaysaa alcilmu waltasfiyatu waltarbiya siduu in badan ku celceliyo shaykhu alalbani raximah allahu tacaala maxay odhan jireen dhankaa dhan dheh haddaba aynu eegno aynu u noqonno jamaacat lictisaam haddaynu ahlu sunnihi salafiintii intaa qeexitaankayna kooban kaga baxno jamaacat lictisaam waa jamaaco ahlulbidaca ka mida jamaacaadka khuraafiyiinta ka mid tahay sida lagu qoray alislaamiyuuna asuumaaliyuuna fii zamani alfitna safxadda koob iyo soddonaad moxamed ibnu cuhmaan ku hadlayey magaca jamaacat lictisaam ama itixaadka maraykanka iyo yurub wuxuu yidhi waa jamaaco ka kooban xisbigii la odhan jiray jamaacatlslaamiya koonfurta ka jirtay iyo waxdatushabaab alislaamigii ka jiray waqooyigii soomaaliya hore imika laado dalka somalilan waxaanu ku shaqayn jiray wadanka gudihiisa si sir ah waxa lagu dhawaaqay bishii b c la dhammaan lagaga dhawaaqay ma xisbi b b siduu ugu hor dhawaaqday baa dadka loogu yeedhaya mayaadan la xishoonayn xisbi b b c lagaga dhawaaqaan raba dadkiina logu yeedho xaq ku sugan yihin subxaana allah falaa xawla walaa quwata ila billah fainaha laa tacmal absaaru walaakin tacmal quluub lati fi suduur xisbi lagaga dhawaaqay ingiriiska xisbi lagaga dhawaaqay waddan gaal xisbi lagaga dhiiraday b b c la dhanta ayaa la rabaa in dadka diin looga dhigo loogu yeedho bal waxaad eegtaa alislaamiyuuna soomaaliyuuna fii zamani fitna safxadda koob iyo soddonaad qosol u dhici dooneen haddaba waxayn leenahay jamaacatu alictisaam marka koobaad waxay ku canbaxday arrimahan soo socda alkadib waalkish waxay ku canbaxday been iyo khiyaamay ku canbaxday beentooduna way cadday qof kastay u cadday wax alla ka weynba weeyaan beentoodu qof kasta imaka in calawarsamo beentiisa ugu horaysa inuu qabanayna qabadka ahi wuxuu yahay jamaacatictisaam ha loo nisbe sheegto iyada xaqa u dhowe o salafiyiintii ictisaamku waa isku mid jamaacatictisaamay beenaanayaal baa maxaad u salafiyiinta caqiidadaanu ka walaalnahay idinka oo dhiigga muslimiinta xalaashanaya xasan daahir aweys wuxuu yidhi boqol daliil baan u haystaa soomaalida dhiiggooda inaan baadiimid baan goorsanaya annaguna waxaan leenahay waman yaqtul mu'mina mutacammidan fajazaauhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allaahu calayhi walacanah waacadda lahu cadaaban cadiima shantaa ciqaabad baan aaminsannay adigoo sidaa aaminsan iyo adigoo aaminsan dhiigga soomaalidu boqol daliil inuu kuugu bannaan yahay caqligaaga ma gelaysaa inaynu walaalna isku mid nahay waxaa ka mid a waxyaabuhuu sheegay sheekh cabdulaahi albarbaraawi xafidahu ullah wuxuu yidhi salafiyiintu iskuma dhadhajiyaan xisbiyiinta laakiin xisbiyiintu salafiyiintay isku dhadhajiyaan markuu ka warramayey ahlulbidaca iyo ahlu sunnaha furuuqda udhexeeya xafidahullah ahlulbidacu ahlu isku dhadhajiyaan laakiin ahlu sunnaha isuma dhajiyaan waa rag hinaaso leh waa rag kiiro leh wadna ku jiro dhiig leh iskuma dhajeenno xisbiya oo fi darki alasfal halka ugu hoosaysa dhoobaqaadka barkadii u dhaadhacay markaasuu rabaa nin salafiyo xidigaha iyo daruraha maraya in isku dhadhajiyo dhoobaqaad weysna falaa xawla walaa quwata illa billah waxaan leenahay dhiigga islaamkan xalaashateen waa kow muslimiintiibaa takfiiriseen ood gaalaysiiseen aynu soo qabsanno qodob ka mida qodobada kaynu radinayno xasan cali warsame oo uu dhalay ictisaamka kuwa ugu waaweyn wuxuu yidhi in cali warsame yardawna kulla ilxaadin wa kufrin markuu ka warramayey muslimiinta madaxdooday u salimaan wax kasta wuxuu yidhi dadka madaxdae dowladaha haysta ee muslimiinta ah sida dowladda somalilan oo kale u jeedaayey ayay wax kasta idhahdaan waa saxsantihiin gaalnimadiiyo ilxaadkii xataa ku raacaan buudi halkaa waxaa laga qaadanayaa siday jamaacatul islaam caan ku tahay ina cali warsame xasan cali warsame inuu dowladda somalilan gaalaysiinayo ayaa halkaa laga qaadanaya waa laga dhadhansanaya kuma cadda hadda muu odhan waa gaala isagu laakiin waa laga dhadhansanaya inuu gaalaysiinay dowladda somaliland dowladdaa meesha joogtana hadba wixii meesha ka soo baxay in lagu nasiibsado la yska barakeeyo duruusta iyo masaajidadaasna waa tii suufiyadoo kale suufiyada haddii loo nabadgeliyo ziyaaradooda iyo xadaradooda iyo xoogaagooda haddii dowladdu ay waxu siiso khalaas wixii la doona ah ha la sameeyo ilxaad kasta iyo gaalnimo kasta hala keen dankamada waxaa laga dhaqansanayaa inuu gaalaysiinayo duwalka muslimiinta oo dhan sida caqiidada u ah dowlad islaami mama jirta bay ku leeyihin oo adduun ka jirta saasay ku dhawaaqaan markay baqanayaanay talbiis samaynayaanay la soo baxayaan ha shabihii yaraaye raafidada ku lahaayeen markay la soo baxayaan tuqyadii yarayd alla waa muslimiin bay odhanayaan laakiin caqiidadooda xaqiiqiga marka loo dhaadhaco adduunka dowlad islaami kama jirta ilaa dowladda islaamku samayn doonaan mooyaane waxay u cararayaan ay u guclaynayaan dawlad inay sameeyaan kulluhum yamshi ruwayd kulluhum yatlubu sayd mid kasta ugaal buu rabaa <laughs> u guclaynaya ugaadhu rabana isaga sheegi wuxuu yidhi hadda u fiirso salafiyiinta isagoo naqdimiina cali wartano wuxuu yidhi wayusallimuuna lidawlati kulla shay dawladday wax kasta u nabadgeliyaan فهم كالصوفية سلفيين توا صوفية ذو كلبو يري محور راعي هدي دولة أي نبت جلسو دولة ما فرفريان بل لا دقيش دولة ماشا تشوفتنا هبا وحي ماشا كسو بحين لغو نصيب صدو لا يسكبرك هيو دروستا هي مساجدة داسنا وابتي صوفية ذو كلب suufiyada haddii loo nabadgeliyo ziyaaradooda iyo xadaradooda iyo xoogaagooda haddii dowladdu ay waxu siiso khalaas wixii la doona hala sameeyo ilxaad kasta iyo gaalnimo kasta hala keena dankamana haddaba dowladdu haddaanay salafiyiinta soo faragelinin salafiyiinta dowladda maxay ku leeyihin waabay ducaynayaane dowladda somalilan askarteeda wasiiradeeda iyo madaxweynaheeda iyo baarlamaankeedu muslimiin waan ka aaminsannay salafiyiintu waxay aaminsan kulli inay muslimiin yihiin yantiquuna bishahaadatayn inay laa ilah illa ku dhawaaqayaan intaasay ka nabadgelayaan isla diinta dhiiggoodu waa xaaraan in la xantaa waa xaaraan in la caya waa xaaraan saasuu salafigu ku leeyay wuu iska nabadgelinaya askariga xadka fadhiya ee u soo jeeda ilaalinta ammaanka somalilan askariga saldhiga fadhiya ee afar iyo labaatanka saacadood labiyo tobanna soo jeedo labiyo tobanna wuxuu bartiya inuu cunayni hurdo ka dhigay ee dadka muslimiinta ah naftiisii u huraya askarigaas muxuu igu iigeystay war askariga maxaan ku idhahdaa askariga ilaalinaya bangiga iyo maalka dadweynaha maxaan ku idhahdaa askariga suuqa ilaalinaya war maxaan ku idhahdaa askariga hudheelada waaweyn ama amasadooadhe ama maansoodhe ragga lacag ka gashay u ilaalinaya hor fadhiya maxaan ku idhahdaa ma intaan u tagan caaya ma intaan tagan la dagaalamaa miyaan shiidaa ma gubaa oo wadadan dhigdhigaa war maxaan ku sameeya dowladda maxaad doonaysa inaan ku sameeyo dowladda somalilan maanta maxaad rabta inaan ku samayno maxkamadda halkaa ku taalee somalilan ee ninka muslimka uu fadhiyo maxaan kuu dhahdaa maan qarxiyaa ma saasaa doonaysaa miya ma sida waxaad rabtaa kooxda kaa hoos baxday oo kale inaan anaguna ka hoos baxo dowladda somalilan jawaabtu waa maya alfalaa culimmadayaduna may barintaa culimmadayadu waxayna bareen dowladda cidda haysataa hadday muslimiin yihiin sida somalilan oo kale inaan u ducayno ilaahay dembigooda ha dhaafo ilaahay khayrka ha waafajiyo inay diintay caqiidatay baanay noo sheegeen annaga culamada yadu adiga culimmadaadu maxay kuu sheegeen bal noo dee dowladday wax kasta u nabadgeliyaan baa tidiye maxaanaan u nabadgelin rabtaa inaanaan u nabadgelin bal aduu noo soo fasir saad u jeedda annaga weli sheegin hmm. welimaan fahmin